bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartan iyo toddobaad ee ka mida min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu bayaani ana اlislaama badaأa غariiba wasayacuudu غariiba waأnahu yaأrizu bayna اlmasjidayn wuxuu baab yahay in la caddeeyo islaamku inuu ku bilowday si dhifdhifa ah oo yar kadibna uu baahi doono aakhiru zamaankana sidii uu ku bilowdo uu ku noqon doono ayuu u baab yahay bal islaamku inuu waagi dambe ku ururi doono inta labada masjid u dhaxaysa sheekhu marka tartiibka axaadiista hadda uu ku wado waa tartiib aad iyo aad u qiimo badan weeye horaan markuu ka soo hadlay fitnooyinkii iimaanka daciifinay ama zuulinayay ayuu hadda wuxuu ku xujiyey axaadiid tusaysay in islaamku iyo iimaanku uu qariib noqon doono shay lala yaabo ama yar ama dhifdhif ah oon badnayn <clears throat> xadaanaa muxamed ibnu cabaad ibnu zibriqaan baa la yidhaahdaa marka maxamed ibnu cabaad asagii wadaad kaloo taabici basaa saxiix muslim ku jira maxamed ibnu cabaad mar hadduu halkan dhaco waa maxamed bn cabaad ibnu zabriqaan dad kale maxamed ibn cabaad la yidhahdo isagu waa taabici marka meel dambe ku yimaadaa oo meesha yaziid ibnu kaysaan oo kale ama abi xaasim alashjaci meeshiisu ku yimaadaa wbn abi cumar muxamed bn yaxya bn abi cumar almaki aw alcadani jamiican sidoo jira can marwan ibni mucaawiyata alfazaari qaala ibn cabaad wuxuu yihi xadaanaa marwaanu can yaziid ibnu cabaad baa xadaanaa marwaan yidhi wadaadka ibn abi cumarna can marwan buu i sidaas w ujeeda imaamku can yaziid yacni ibnu kaysaan abu ismaaciil alyashkuri ninka yaziid ibnu kaysaan abu ismaaciil alyashkuri la yidhaahdo waa nin iqoo imaama sida sawaabka ah bihi muslim waqad axsana fii dalik muslim wuu xujaysta waana sawaab inuu xujaysto maxaa yeelay jarxigiisu kama sugnaanin imaam muctadil ah imaam muctadilo jarxiye wadaadka yaziid ibnu kaysaan abu ismaaciil alyashkuri ma yax bnu saciid alkhataan oo mutacanid ah ayaa far ku goday ayb darteed waxaa towfiiqiyey axmed ibn xambal raxmat ullaahi tacaala calayh waxaa towfiiqiyey ibnu abu zakariya waxaa towfiiqiyey anasaa'i oo labtirkiisu mararka qaarkood lagu sheega tashadud waxaa towfiiqay abu xaatim araazi abu xaatim araazi oo isaguna jaraax ah oo ka daran mararka qaarkood axmed saciid alqataan ka daranba waxaa towfiiqiyey yacquub ibnu eh, sufyaan alfasawi alfasawi ibn cadiy fi اlkamil abuاlxasan adaara qudni dahabina wuxuuhi waa saduuqun xasan اlxadiid idan marka weedha xaafidku uu ku yidhi taqriibka ee ah saduuqun yukhti saduuqun yukhtu waa kalaam aan sawaab ahayn wuxuuna ku taqliidiyey ibnu xibbaan ibnu xibbaan buu ku taqliidiyey lafdii ama hadalkiisa ah sawaabku ninka marka inuu iqiyahay wey can abi xaazim alashjaci salmaan salmaan abi xaazim alashjaci can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala rasul lah sal lay slm abu hurayra imse xadiid buu muslim ku leh an qofardhaha can rasuuli lah sal lay slm qaala nabigu wuxuu uhi bada alislaamu islaamku wuxuu bilowday hariiban isagoo yar qurbadu uu ku bilaabanayo waa shay aan la arki jirin oo wixii markaa saa'idka ee badnaa tilmaanta iyo sifada waxa markaa dunida haysta ka duwan baa qaraabadu ka imanaysa shay lala yaabo lala amakaago yar oo dhif ah idan sifadu markay sifaadka adduunka haystay tilmaamaha iyo dhaqamada ka jira ay khilaafsan tahay hariib bay noqonaysa sifada ruuxa xambaarsan ee ku tilmaamana hariib buu noqonaya bada-a alislaamu hariiban wa sayacuudu wuxuu ku laaban doonaa fii aakhiri الzamaan kamaa bada'a hariiban siduu u bilowday asagoo wax lala yaabaa ama markaasi dhifdhifoo yaroo naadir ah fatuuba laanjanna wadaaduna dhihi jireen laanjanna waa macaanida lagu fasiro laanjanna waxay u ahaatay lilqurabaa qolyaha hariibka ee islaamkooda ku mintida ee diinkooda ku dheganaada xilliga diinka laga jiita laga dareero marka khayr badan waadi janno baraka iyo iimaan macaani badan baa lagu fasiraa laanti jannada wadaaduna dhihi jireen udaa culays ma lah waxadaanii muxamed بن rافع النysابور الqushayri واlفضل بن سhل الأcrج qاal qاal cafwa labadaa wadaa qaalaa waxay dhaahdeen xadaثna شhباaبة بن sawاr اlmadا'ni waa nin uq imaam ilaa أnahu rumiya bاlإrjاء شhباaبة بن sawاr اlmadاni أxmed baa weeraray marka oo waxaa laga wariyaa inuu odhan jiray aliimaanu qowla wacamal wa اctiqaad marka la imaanku markuu yidhah iimaanku waa qowl iyo اctiqaad iyo camal ya lagu odhanayaa iimaanka garanay inuu ictiqaad yahay oo uu qowl yahay garanay famaa huwa alcamal camalka iimaana waa maxay waa qowlu laa ilaaha illa gu dhihi jiray iyo camalkii uu iskaga kaga dhigi jiray hal mid oo anutqu bishahaadatayn anutqu bishahaadatain baa qowl ah iyadaana camal ah wa hada irjaaun khabii buu axmed yidhi iska ilaaliya waa lasku gaadaa marka waagi dambe uu ka toobadkeenay baa la sheegaa aduu hadalka iyo naqdigaas axmed iyo wiilkiisu naqdiyey ninkaani sunna cabdilaahi ka ahriyay sunna abubakr alhalaal labaduba haasatan khalaal baa faahfaahiyey xadaanaa caasim wahuwa bn muxamed alcumari can abihi abihi muxamed bnu zayd muxamed bnu zayd ibn cabdillaahi bni cumar can ibni cumar radi allahu tacaala abu cabdiraxmaan wuxuu ku leeyahay fii muslim laba boqol iyo labaatan laba xadiid laba boqol iyo labaatan xadiid boqol iyo toddobaatan bay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim idiima sheego intuu la tafaruday bukhaari xilligiisa iman doontaa waxay asagee muslim isku waafaqeen iyo wuxuu muslim la gooni noqdeen baan idiin sheegi inta bukhaari gooni uu la noqday markeeda iman doontaa insha allah laba boqol iyo laba xadii buu cabdulahi bni cumar ku leeyahay fii muslim boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo labaan ku laba boqol iyo labo labaatanku maxay ahayd boqol iyo toddobaatan xadiid way isku waafaqeen boqoliyo toddobaatan xadii hadday isku waafaqeen muxuu muslim la tafaruday soddoniyo laba xadii soddon iyo laba xadiid ayuu marka la dheeriya bukhaari huna axaadiid cabdilaahi bni cumar oo bukhaari la tafaruda way jirta hadda iyo ma taallawsha ayada imaamkani wuxuu dhintay toddobaatan iyo saddexda hijrada toddobaatan iyo saddexda hijrada ayuu geeriyooday raxmat ullahi tacala caleyh can النbi sal ly slam qaal ina اlإslaama badaأa hariiban islaamku wuxuu bilowday shayga lagu diimaa hariibka la mise diimidda ma taqaanaa shayga lala yaabo ayib wa sayacuudu wuxuu noqon doonaa hariiba mid lagu diimo oo lala yaabo bada'a siduu u bilowday wa huwa islaamkuna yarisu wuxuu ku ururi doonaa marka dambe bayna almasjidayni yarisu yandamu yawi wuxuu u xayan doonaa bayna dhihi jireen wadaadii markay fasirhayaan soomaalidii hore ilay cilmiyeedku in bixiyo u baahan u xayaanto xayaashadu haddee qolyaha digaagta dhaqda iyo kalluunka garan baaya marka shinida iyo sumayda arag baasha marka qiiqa lagu waxeeyo dhinac iskugu ururta xayaashada la yidhaahdaa shinida marka malabkii la jabsanayo qiiq baa lagu waxeeya soo qiiqa marka way dhanabay iskugu ururiyo meel bay kugu bannayn meeshaasaad ka qufandeedna malabka marka xayaashadu saas wey islaamku wuxuu ka soo ururi ka soo gurahayaa darfihii dunida kaleo dhan wuxuu iskugu imanayaa bayna almasjidayn masjid alrasuul walmasjid alxaraam kamaa tarisu say u xayato ama u ururto alxayatu abeesada iyo masku fii juxriha ilaa juxriha ay ugu soo xayato ama iskugu ururiso yacni meesha ay abeesadu le waad ku magangelaysaa waa godka godkaasa yay ku soo ururaysaa iimaankuna waxaa wey su u soo socdo wuxuu ku soo ururi doonaa labadaa xijaaz buu iskugu iman doonaa waxadaana abubakr bn abi shaybata xadaana cabdulah bn mayr waabu usaamata abu usaama waa kuma xamaad bn usama can cubaydاlahi bni cumar alcumari xadana ibn mayr muxamed xadaana abi aabihi cabdulahi bn mayr xadaana cubaydillaah ibni cumar alcumari can khubayb ibni cabdiraxmaan abulxaari alansaari waa waxiidun fii muslim waxiidun fii mus keligii wey khubayb bn cabdiraxmaan bisaxiix muslim khubayb kale arki maysid waana cubaydillahi bn abti u yahay cubaydillahi bni cumar abtigii wey waa wiiligii abtigii xadiidka kala qaadanay ayb an xafs bni caasim ibni cumar bn khaaab weeye xafs bni caasim ibni cumar bn khaaab can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul lla sal slam qaala wuxu uhi ina aliimaana iimaanku iyo islaamnimadu iyo diinka wanaagsani layarizu wuxuu kusoo ururi doonaa ama iskugu iman doonaa ila almadiina kama tarizu alxayatu ilaa juxriha fiidi hore hadda inay ilaa tahay macnahana marka caddaynaya ismana diidayaanoo haddee wuxuu markuu bannaanka joogana ilaabaad u isticmaali markuu godki galana fii bay noqon wuu is-ururin beesadu markay bannaan ka timaado godka gasho godka iskama dhexsee xataa waa is-ururiso gudahay sii tagta raartay fadhiisataa ayib macnahaasa marka meesha ku jira xadiidkan marka wuxuu inoo tilmaamayaa xadiidka abi hurayra ayuu sheekhu dhowr dariiq ka soo celceliyey ariiqu hore wuxuu ahaa yaziid ibnu kaysaan can abi xaasim alashjaci can abi hurayra kadib wuxuu ku celiyey oo u ka keenay ariiq labaadoo xafs ibni caasim can abi hurayra labada dariiq wuxuu kala dhexgeliyey xadiidkii ibni cumar buu dhexgeliyey oo uu markaasi watay dhammaystirkii hore uusan wadanin maxaa yeelay muslim dhaqankiisu waxaa weeye xadiidku hadduu ariiq ka soo celiyo ma dhici karto inuu lafdiga ku yimaado agtiisa xadiidku hadduu ariiq labaad ka soo celiyo faa'iida la socota ama sanadka khusaysa ama matniga iyo alfaadda iyo axkaamta khusaysa dhaqankiisu waa sidaa inuu soo celceliyo xadiidkii bisanadin aakhar bilafdi wاlmatni wasanad ma dhacdo faa'iidoon baa la socota waxbuu kuu tilmaamaya dheeraad ah. xadiidku marka macnuhu tilmaamaya islaamku inuu waag hore ku bilowday si lagu diimo aakhiru zamaankan lagu diimi doono waa macno mutawatira can rasuli lah sal lay slam min hamsiina saxaabiyan bay bacdu ahlicilmi laga wariyaabay dheh min hamsiina saxaabiyan nimanna waxay dhaheen soddon saxaabi buu ka asaxay ay kitaabood firto masaanida ka mida inta xadiida macnaha ku timid waad la yaabaysa marka waa macna mutawaatira can rasuuli illahi sal alay wasalam oo ah in islaamku uu dhifdhif ku bilowday aakhiru zamaankana uu sidaa ku noqon doono yaa ammaanan kuwa islaamka ku dhaga waaga uu islaamku lagu diimay ee laga yaaco siday u ammaanaayeen kuwii hore ee islaamku waagi lala yaabay ku dhaganaa ayb magacyo badan baa loo bixiyey waagu islaamka cusbaa muslimiintii niman waalan niman saabi'iina niman kana niman tolkood gooyey niman islaamka kala geynaya qaraabada isku diraya maxamedow waad fiican wadaad baa yidhi carbeedoo jaahili ah waxaan ka ahayn inaad qaraabada isku dirto wiilii aabbihi baad qori iskugu dhiibaysaa nini xaaskii baad kala furaysaa dhibkaasaad keenta ayb wa kii cimraan bin xuseen aabbihii yidhi duqi xuseen alkhusaaci ahaa maxamedow waad fiican tahay laakiin aabbayaashaabaa kaa fiicnaa oo maxaa jira aabbayaasha quraysh iyo carab kurus iyo ammaan bay siin jireen iyo dhullulay u dhiibi jireen aduguna waad gowracdaa ayagaabaad geel ka dhigataa baad gowracdaa laysaa shaygan tawxiidka iimaanka dadku ma xamili karaan ilaahay nebigiisa muxuu ku yidhi kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilay miidaan iyo culays innaa sanulqi calayka qowlan haqiilan akhrinta besa ma ah iyo xataa ku dhaqankiisa culus yuu ku culus yahay dadka iimaankoodu daciifka yahay munaafiqiinta wa inaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin hadii laakiin iimaankaadu fiican yahay arixnaa biha yaa bilaal wey jucilad quratu ayni fi salaa wey laakiin markaad adugu musiibatoy haawo iyo shahwo iyo bakti ku dilo oo shaydaan meel kugu xidhay ragcataynkaa kugu noqon culays ragcataynkaa ku dhibaya marka iimaan kale iyo sabar iyo tabaad kale maxaad ka sugiba marka inta aan kaga tagno diinkaa lagu dheganaada ilahna laga cabsado baabu dahaabi اliimaani aakhir الzamaan hada wa min diqati muslim muslim u fiirsa diqadiisa wuxuu ka soo bilaabay axaadiidta marka hore ka soo bilaabay axaadiidii tilmaamaysay inay fidno dhici doonto fidnadaasoo khalkhal gelinaysa iimaankii iyo islaamnimadii wuxuu ku xujiyey fidnadu inay daraan doonto oy khatar noqon doonto ilaa la waayaba ruux la aamino hadda aan ka soo baxnay baabkii ahaa inuu islaamku noqon doono shay lagu diima aakhiru zamanka sida waagu cusbaa loogu diimi jiray loola yaabi jiray wuxuu yidhi intaa miyaad la yaabanta inuu dhammaan doono iga dhegayso hariib hariib bayba ahayadoo waa lagu diimi oo dad yaro oo la cadcaydhsadaa baan ka hadlaynay in nafar islaamaba adduunka laga waayo iga dhegayso wuu isdaba dhigayaa imaam muslim wahada min diqatihi wa imaamatihi raxmat ullahi tacaala calayh markan mararka qaarkood fiiriyo qaabku axaadiista u tartiibiyo waa marqaamaa istarasko dhan baa iga yaraada yani mogtahay kutubta qaarkood waa la yaabi kutubbaad say iskugu xidhay munaasabadooda aadan u bogayn muslim laakiin soo ma aha haddaad fahanto qaabku axaadiisu dabadhigahayo walbahaad badashahaya bun u baahan maysid baabu dahaabi اliimaani aakhir الzamaan iimaanku inuu tegi doono dhammaan doono aakhiru zamaanka xadaanii zuhayr bn xarb abu khayamة النasائي xadaana cafaan ibn muslim albahili الصفاr shaykhu أxmeda xadaana xamaad ibn slmة أhbarna ثaabit ibn asm can anas bni maliki ana rasul اlah sl ه slam qaal laa taquumu الsaacatu qiyaamadu dhici mayso xataa laa yuqaala fi اlardi ilaa dunyada aan lagu dhihin allahu allah allaha allah in la kordhabaa wanaagsan ana waa ii tahay mar haddii ismiga saa loo soo celceliyo in la kordhabaa wanaagsan wadaadkan anas radi allahu tacaala abu xamza wuxuu ku leeyahay fii saxiix muslim xadii buu muslim ku leeyahay wuxuu imaamku la tafaruday xadii wuxuu geeriyooday sagaaan iyo saddexda hijrada sagaashan aaaiyo geeriyooday toddobaatan iyo ko muslim baa la tafaruday axaadiita ay isla wariyaan muslim iyo bukhaarina marka maxay noqonaysa afartanaadhihinadee laba boqol soddon iyo sagaal toddobaatan iyo ko ka jar lixdan iyo sagaal xadii oo idinkaas ah mar soo celcelinaya saxaabiga aan sheegay inta xadiidka muslim ku leeyahay igu soo noqon maayo allahuma inaan su-aal idinka weydiin waa inaad xifdidaan xadaana cabd bnu xumayd cabd bnu xumayd waa ninkii imaamka saaxib اlmusnad wالtafsir nin la yaqaano imaam jabla jawaal daafa اlbilaada wajamaca اlculamaء wاlcibaad أخبرنا cبدالرزاق بن hmام السنعاني أخبرنا معmر بن عروة عفوا معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم لا تقوم الساعة قياama ma dhacdo على أحد أحد ku dhici mayso يقول الله الله soo ma aragtid hadda waxyaabaan kuu leeyahay de muslim dabagasho istareeska kaa ka mid a muxuu hormariyey wuxuu hormariyey ariiqi xamaad can haabit abat الnaasi fii haabit bilijmac baa la yidhaahdaa ijmac xataa muslim baa soo guuriyey ayib culays ma laha riwaayadaasuu muxuu ku xejiyey macmar can haabit wa riwaayatu macmarin can haabit fiiha nadar hadduu imaamku ku bilaabi lahaa muslimo maxaad leedahay waa lagu qosli lahaa waa laamakaagi lahaa wuxuu ku yidhi laakiin iga dhegayso dariiq asagu ah saxiixun cinda jamiic almuxadisiin kanna waa maxay waa mutaabaco wa yukhtafaru fi lmutaabacaati maa laa yukhtafaru fi lusuul mutaabacaadkii shawaahidda waxaa la cafiya oo laga indhalaaba cinda almuxadisiin maa laa yukhtafaru fi اlusuul idan xadiidku waa mutaabac ariiqan macmar can haabitin yutaabicu xamaad can haabitin idan sa waxyaabaha diqada imaamka kutusi maxay mutaabacadu kuu faa'idaysay xagga sanadka marka laga tago matnigan way ka duwan tahay laa taquumu saacatu cala axadin yaquulu allaha allah tii maxay ahayd xoog yar qaninaf laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi اlardi allaha allah riwaaya kale xadiidku leeyahy khaarij laa taquumu الsaacatu calى axadi yaquulu laa ilaha ila اllah qiyaamadu ma dhacayso oo kuma duldhacayso axad leh laa ilaha ila اllah xadiidkii xudayfa calى kalaamin fiihi islaamka duugoobi doona yadrusu اlislaamu kamaa yadrusu washu thawb ilaa ay soo haraan dad caamaa oo odhanhaya laa ilaha ila اllah adrakna aaba'ana wahum yaquuluun laa ilaha illa اllah salaad ma yaqaanaan zaka ma yaqaanaan soom ma yaqaanaan xaj iyo cumre iyo sunan jooji maxay ku dhegan yihiin kelimatu tawxiid inta ayagu ay nool yihin xataa adduunka la rogi maayo maalinka iyaga la waaya adduunka la laabaya ilaan wax ka sii jira ma jira marka iyadaa marka waa diqada muslima ay ka mid u tartiibiyey mar hadduu sidaa u tartiibiyey wuxuu hadda ku xujin doonaa islaamku markuu yaraado ee adduunku uu ku yaraada dhifdhif uu noqdo waxaa weeye ku dayo dadka hore ee muslimiinta la dhiba waxay soo mareen wax kamid mid ku ah kuu sheeguu rabaa badal islaam wasayacudu qariiban nadariyay ahayd masale cilmiya wuxuu rabaa iyadoo waaqic loo noolaaday inuu wax ka sheego ood bal iyagaa ku dayato ood maxaa yeelay wax lagula qabaa laidhi keli la iskagama dh cudur lagala qaba dhibaato markay soomaali yidhaahdeen dee dadko dhan wada oo la wada qufacahayo aduu ceeb <laughs> lagugu caydhsan lagugu caydhsan baayo ayib marka wax salafkii soo mareen saxaaba soo mareen adig kale haskaga dhigin hasla godine dhagaysuu imaamka ku leeyahay baabu jawaazi اlistisraari biاliimaani lilkhaa'ifi wuxuu baab yahay in ay bannaantay imaamka in la qarsado istisraar la siraysto lilkhaa'ifi kii cabsanaya in dhibaato loo geysto xadaana abu bakr ibn abi shaybata ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد علاء واللفظ لأبو كريب يا abubakr malha weeye ibn numayr qaaluu jamaacada saddexda waxay yidhaahdeen xadaana abu mucaawiya muxamed bnu khaasim can ilacmash sulaymaan ibn hiraan abat اnaasi fi lacmash baa la yidhahda ninka la yidhaahda ii sheege abu mucaawiya can shaqiiq ibnu slm haqiiq ibnu abu waa'il weeye shaqiiq ibnu slm abu waa'il can xudayfa bn yamaan radi allahu tacaala xudayfa bnu yamaan alcabsi imse xadiidku muslim ku leh lama sheegina waan soo sheegay ah, ninkii aan garanay ha iska aamusuyon waddo cidlaa ii qaadin labaatan iyo sagaal xadiid ayuu ku leeyahy labaiyo toban isku soo waafaqeen labaiyo toban isku waafaqeen asaguna uu la tafarda muslim toban iyo toddobo soo sidaa ma ahayn qaala xudayfa wuxuu hi kunaa maca rasuulilah rasuulka ilahi baan maalin maalmaha kamida la joognay faqaala subanu wuxuu yidhi sal allahu calayhi waali wasalam uxsuu lii ii xisaaba kam yalfadu alslaama imise ruux baa islaamka ku hadlayso ashaadanaysa axsuu ii xisaaba oo ii kooba ii tiro kooba aniga kam yalfadu lislaama kam talafada bacd nusakh baa qoraya laakiin yalfadu lislaama aniga ii dhigan waana sida riwaayada saxda ay tahay wey imise ruux baa islaam ku hadlayso ashahaadanaysa haday doona munaafiqiin baa noqdeen qaala wuxu uhi faqulnaa waxa yaa rasuul allah rasuulka ilaahyow atakhaafu calayna ma waad noo cabsanaysaa ila ii ogaada ciidanka dadka muslimka ii ogaada ninku markuu haddee bato oo laandheero noqdo markaas xuduuddiisii iyo colkiisaba iyo hiilkiisaba waa laga cabsadaa marka saxaabadu marka waxay dareen wuxuu sababka nabigu u tirakoobiya muslimiinta inuu ka baqayo intan yarta in la junjuunsado oo cagta la mariyo atakaafu calayna ma noo baqaysa nabi allow wanaxnu maa bayna miatan ila abcimiatan saasaanigi dhigan asha in la gooyana wanaagsan min xayu alcarabiya min xayu alcarabiya asha in la gooyo maa bayna miatin ilaa sabci mia la yidhaahdo laakiin miatan baa ii qoran markaa tamyiis lagu nasbinayo marka asha waa in la gooyo waana qowl fi naxwi oo daciif aan tabar badnay laga badan yahay lix boqol ilaa toddoba boqol annagoo u dhaxayna miyaad nabi allow noo cabsanaysaa qaala wuxuu nabigu innakum idinku laa tadruuna ma ogidinoo garan maysaan lacallakum an tubtaluu in laydin imtixaana laga yaabaa in laydin imtixaano oo idinkoo badanba dhasha laydin dhigtooo farihiinni iyo gaankiinni iyo tirin waba tari waayaabatariwaa laga yaaba qaala xudayfa wuxuu yidhi fabtuliina cabsi iyo khawf baadna lagu imtixaanay iyo amni darro xataa jacala arajulu mina ilaahw ninkii naga midka au ah guda galay laa yusallii ilaa siran inuusan tukanayni si qarsoonba mooye salaadda ilaahay baan si badheer u tukan weynay buui cabsi iyo colaad iyo dhib aan la kulannay nin walba uu gooni u tukanayo keligii keligii baa tukanay ilaa siran ma hadda jamaca ma jirto xataa jacala rajulu mina wa waa keligii laa yusalii ilaa si asagoo keligii ma istaagi karo meel la arkaya kuma tukan karo guri iyo meelaan la arkaynin buu salaadda kula dhuumanaya meeshaan waxaa ku hardamay muslim iyo bukhaari baa ku hardamay xadiidka alimaam bukhaari fii saxiixadiidka wuxuu ka wariyaa min ariiqi sufyaan athawri can ilacmash can shaqiiq can xudayfa sufyaan athawri abi cabdillaah imaam ahli kuufa imaam ahli dunya wa sufyaan athawri can ilacmash can shaqiiq markaasuu wuxuu yidhi weliba waxaa kaloo noo tabiyey xadiidka xadaanaa fulaan can abi xamsata sukari can ilacmash riwaayada abu mucaawiyan wuu sheego wuu tacliiqiyey wa qaala abu mucaawiya can ilacmash can shaqiiq asaguna saddex riwaayo uu sheegay laba asagaa isnaadi waa sufyaan athawri iyo abi xamsata sukari can ilacmash midna tan muslima wuu idan ah, bukhaari wuxuu doortay labada riwaaya inay xoog badanta riwaayatu sufyaan athawri can ilacmash oo maxaa yeely marka si goonia ah loo fariyo abi mucaawiyat adariir iyo abi xamsata sukari iyo sufyaan athawri saddexdaa laysbarbar dhigo waxaa xifdi badan oon fooda la gelin karin si guud sufyaan athawri sufyaan athawri xilligiisi nin la xifdaa ma jirin nin u dhigmo walaa maalik walaa hayruhu ahli dunya buu ahaa marka axaadii gooni axaadiia reer madiine iyo reer xijaz la yimaado sufyaan ibnu cuyaana samrin oo maalig baa laga yaaba inuu samriyo meelo meelo waa lagaga soo bixi laakiin si guud mawsuucu asagu ahaa maclama meel fadhida si kasta noqotee marka bukhaari halkaasuu milicsaday dhankaasuu fiiriyey amaa muslim muxuu eegay masale khaas ka soo deg buuri bukhaari ka soo degtaa sufyaan huwa axfadu ahli dunya jooji abu mucaawi wa ahbatu nnaasi fi اlacmash mucaawiyat الdariir wa ahbat الnaasi fi اlacmash marka khaas iyo caam hadday is yimaadaan ayaa la <laughs> hormarayaa marka khaaska wa hada min diqati muslim xaafidku hadde isag bukhaari lagama taabto uu difaacaya wacdaru dhigahaya fadlala dheer fatxubaariga ka akhriya wuxuu leeyahay bukhaari baa tarjiixiisa yaa saxan see u saxan yahay u xoog badan yahay labada adiilaba ariiqba waa saxiix wax laga hadlaayo keebaa qiimo badan wey keebaa qiimo badan wuxuu le wuxuu u marka la soo ururi warka waxaa weeye sufyaan ahoriho hawshuu la yimid waasiyaatu xaafidin iqa nin xaafid ah oo birta calashada ziyaadadii weeye marka in la aqbalo waasiyaat lxufaadi cinda almabxaiina waa maqbuula in nakaare iyo khata muuqdaba mooyeen marka riwaaya sufyaan thawri waxay kordhisay oy leedahay fakatabnaa lahu miati rajulin iisoo tirakooba dadka muslimiinta ashahaatay nabiga tirakoob waxaan u keennay kun nin riwaayadii abi mucaawiyana maxay tidhi lix boqol ilaa riwaayada abi xamsata sukari waxay tidhi an marka an boqol waxaan leenahay waxaa ka fiican lix boqol ilaa toddoba boqol lanna waa ziyaadatu xaafidna oh abi mucaawiyat adariir riwaayadda sufyaan athawri oo tiri kun iyo an waxaan leenahay yadna waa ziyaadatu xaafidin ayadna waa maqbuula maxaad ku jamcinaysaan soo iska horiman mahayaan iska horiman mahayaan ninka an boqol yidhi wuxuu xisaabay keliya inta gaashaanqaadka ah ilan hubuc iyo xer iyo inan layaal iyo wadaad marti iyo mid boosoo calaana iyo qoli aan dagaal kuu gelinin baa jira ragga birta calashaday ee rigriga iyo dagaal la geyn karo waxa weeye an boqoloo miidha ah. wixii ragga haddii la fiiriyana waa ilaa toddoba rag raggii loo xisaab toddoba boqol laba boqol waa huubo weeye iyo hubuc weeye aan dagaal kuu gelayn caruurtii iyo dumarkii iyo muslimiinto dhan hadii xisaabana kun iyo boqol inaad fahanteen baan u malay qaabkaasay culimmadu u jamciyeen axaadiidta mar hadday riwaayadu asaxdo ixtimaalaad baa furmaya liljamci waana sax warka asagaa warka asaga war aad u qiimo badan wey ayb aan iskaga culays mala <clears throat> marka eh, ragga yidhi waa abu xubsata sukari bs ma ah yaxmed saciid aumawi baa ka mida ah, abubakr bn cayaash baa ka mida ah, alasadi rag badan baa anta boqol sheegay anta boqol marka lama tuuri karo raggaa xataa hadday dacfi xun yihiin waxay wax ku eh, marin hayaan karada ila karada iyo badnaanshaha waxbaa lagu rajaxaa waa afar ilaa saddex wadaad baa israacday sufyaan marka hadduu xifdi ay ku gaari waayeen waxay ku maquunin hayaan tirada iyo cadadka marka riwaayadu waa in la aqbalo laakiin lagu jamciyo qaabka aynu sheegay sanadkuna dhammaantii waa kuufiyiin haddaad haysa waa ujeedaan laga bilaaba waxaan ku dhahday sheekha muslim ilaa axadka u dambeeya xadiidka marka fawaa'id badan oo fiqi ah ayaa ku jirta fawaa'idda fiqiga ku jirta waxaa ka mid a inay mashruuc tahay tirogoobka dadka in la tiro koobo in muslimiinta la tiro koobo oo la tiriyo hadday baahay sharci ama maslaxa sharci ay ku jirto inay bannaan tahay waa asl tirakoobku waxaa la yidhahdo asal xadiidku u yahay iisoo xisaaba iisoo qora inta islaamka ku hadashay kun iyo شhan boqol maca caruurtani huba caanagi waxoo dhanba ayib waxaa kaloo in ciidanka la tirakoobo in la diiwaan geliyo tadwiin dawaawiin iyo ixsaaga iyo tirakoobka kulli asal bu xadiidku u yahay waxaa kaloo laga yaabaaba inay waajibto waqad yatacayan kitaabadu iyo tirakoobku mar inuu waajibaa laga yaabaa marka lagu kala soocayo yaa dagaal geli kari yaan dagaal inoo gelaynin ayb inay waajibtaa tanoo kale waa waajib amarka nabiga waxaan ku xambaarinaa wujuub wey ilaa la hela qariina saarifa marka maslaxa ku xidhanto kala soocid la kala soocayo ciddii muhiimaddaa qaban lahayd iyo ciddaan qaban karin bal soo tirakoob wixii macallin qur-aanka yaqaana marka madaxweynuhu yidhaahdo waa waajib la tirakoob si macalimiinta xilkooda loogu dhiibo nin walbana shaqadiisa loo baro waxaa kaloo ku jira xadiidka khatarta ay leedahay inaad isu bogtood cujbi ku galo markay maxay dhaheen saxaabadu nabi allo ma annagoo kun iyo shan boqol ah. mise lix boqol ilaa toddoba boqol u dhaxayno oo gaashaanqaadaad noo cabsanaysa maxaa ka dambeeyey in la imtixaanay oy awoodi waayeen in salaada si badheel ay u tukadaan wayowma xunaynin id cajabadkum katratkum falam tugni cankum shayan oo kale markaad badato ama xooguhu tababarka ku fiicnaato ama qur-aanku kuu baxo ama wax kuu toosaan ha isla kala tegi ilaahay ku mahadi tawaaduc isluldhig baa lagaa rabaa haddaad xooguhu quruurka goyiyo cujbi waa musiibo waa shaydaanku meeluu ka faa'idaysto meeluu ka faa'idaysto wey shaydaanku marka hore isku dayayaa in camalkaada uu shirki kaa geliyo riya iyo sumco inuu kugu tuuro camalkii aad qabanaysay buu wuxuu ku leeyahay waa ha lagu arko bal meel la arkaya salaada ku tuko bal qur si fiican uqri codkada si loogu bogo hadhow koobka shaha lagugu dhigo lagaaga xishoodo qalqaalu maantao dhan kugu wadahaya cibaadadii alla dartii ahayd inuu wuxuun kaaga daro kaa barxo waa imtixaan baalku hadduu ku guulaysan waayo inuu shirki shirku riyaa iyo sumco ku geliyo keligaa baa laga yabanad habeenka iska tukato ama jusa qur iska akhrisato wuxuu kuu sawir suu kuwad wuxuu kuu sawirayaa show ma fiicnaan lahayn buu ku in salaadaada la ogaado habeen walba sagaal sac soo kacdaa siddeed sac qur-aankaad adiga rabbigaad howlaha inay dadka ogaadaan suu kuu qalqaalinay maalin wuxuu ku leeyahay la fadhiyo nigo sagaal saco habeennimo eyga dhawaaqa muxuu yahay sagaal saco habeen eyga qayliya muxuu ahaa kaca taa macnadeed waa maxay la socda xilligaa waan soo jeedaa weeye khamiis iyo madal isniintaad soontaa ilaahayba dartii baad u soontaa shaydaanku soonkood wuxuu ku leeyay maad sheegtid dadku say ku ogaa inaad sunnada ku fiican tahay soonka nin yaho soon aan lagula soomaynin dhib badnaa buu kaa keeni soon aan lagula soomaynin kulula dhib badnaa asagaa kaa keenaya ninku waa nin imtixaana almuhim inta aan ka baxa hadduu ku guulaysan waayo inuu shirku alasqar kugu rido waa godka kale uu galee khatarta awey camalki ilaahay dartii baad u qabatay ruuxna omaadan sheegin soonaan lagula soomayno kuula maadan dhihin eyga xilligaa isla kaca muxuu yahay midna kaamuusan keenin wuu kari waaye meesha wuu ku marin waaye god kaluu galaa jira waa alcujb adaa ismahadin waad isla weynaan ummaddaad yasi dadkaad quursan inaad wax dheer tahay baad moodi sankaaba intaa kula ekaan dadkao dhanba kuwaxaad arki oogo hanta waqti iska tukada aan sunan ku ficnin ninkan sunada kuma fiicin inaad wax dheerta wuxuu kaa dhaadheen kaa hortaadaa ka fiican midkaa kolleey adigiyo asaga ilaahay ooma sanidin buu kaa dhaadhicinhayaa waa musiibo waa qodobkii uu rabo inuu kugu baabi'iyo nabigu muxuu inoo sheegay cudbigu inuu cuno xasanaadka sida dabku uu cuno xaabada iyo qoryaha idan shirkiga camalkii buu duminaya kana waa baabi'iyey maxaad isdoonaysa jugjug meeshaada joog weeye cudbigu khatar weeye waa waxa ku dhaca wadaadaha xerta ki xoogo laqbaystaba balaayada ku dhacda wey cujbiga iska ilaaliya ummadaha ha quursanina intaa yarta ilaahay ku siiye ilahu adaa ku maadsandhe dadkaanna inay kaa fiican yihiin tuhur iyagaaba midka caamayga ee marna dambaabahaya marna wax u hagaagahayaan baa ku dhaaman lanno waa munkasiru lqalbi qalbigiisaa jaban ilaahay buu hoos joogaa inuu dembiilo yahay buu ogyahay addoonkaasuu rabbi kaa jecel yahay adiga wax ismoodahay inamaa uutiitu calaa cilmi cindii ku haya farixuu bimaa cindahum min alcilmi taagan waxaa kaa fiican adoonka marna dambaabahaya marna wax gowrgowdhahaya xaggana ilaahay way aragta naftibaalla ii kaalmee leh ee daliilka ah ee munkasirka ah ee qalbigiisu jaban yahay ee alla u baahan aduu xoogu markaad ismahadiso waxaad moodi inaada alla u baahnay khatar wey alcudbu waxa baabi'iyo weeye dadka iska ilaaliya waa waxaa dana rogay ee saxaabadii qiimaha badnayd fubtulina xataa jacala arajulu mina laa yusallii ilaa siran wayowma xunaynin ida cajabatkum kataratukum iska ilaaliy hawsha adaa la iskaga ilaaliyo waxaa kaloo ku jira xagga mustalaxa ziyaadatu lxaafid inay tahay maqbuula siyaat alxaafi siyaat aiqa maa waxaynu ka hadlayno wala saduq alxaafi almutqin in la xifdinayo maxaa yeel waan in la aqbalayo leanna waxaynu aqbalay ziyaadatu sufyaan athawri calaa jamaacati min ahiqaat abi mucaawat adariir abu bakr ibnu cayaash abu xamsat asukari yaxya bnu saciid alumawi intaasoo wadaad mid an boqol sheegay mid lix boqol ilaa toddoba boqol sheegay kulli waynu ka hormarinay tartiibkii marka axaadiitan horaan baan soo hormariyey sheekhu su ratibay inuu kasoo soo bilaabay fitnadii inay imanayso mutlaqon ay fitna dhacayso inay fitna dhacayso kadibna inay adkaanayso amaamaashii iimaankay khatar gelinayso waaga dambe intay haalib noqoto in muslimiintu yaraan doonaan oy quraba noqon doonaan intay ka sii darto in muslimba laa waayi doono adduunkana la duubi doono saa inuu usoo tartiibiy imaamku waynu ka soo hadalla kadibna uu ku xijiyey altasliya qalbi qaboojin hawshaan waa la soo maray rag baa soo maray saxaaba la yidhaahdo way ka baaseenoo way ka badbaadeen adaguna ka baas bu ku leeyahy xataa waa xadiidka hadda u dambeeyey xudayfe ilaa uu midkaana awoodi waayey inuu tukado si badheedh ah waxaan hafay inaan tilmaamoon baraarujiyo qisadaan goormay dhacday hawshaani hawshaan ah waana la imtixaanay ilaa midkaana uu awoodi waayey inuu tukado si badheedh u tukado qolyaha muxadisiin iyo qolyaha shuraaxda kitaabka sharaxa way isku maandhaafeen qurdubi nawowi eh, qaadi ciyaad wadaadkii la odhan jiray eh, ubbi kulligood meelay ku dhudhufteen waxay kulli u badan yihiin oo ay leeyihiin waa bacda mowti muxamadin calayhi salaatu wasalaam xaafadku laftirkiisu halkaasuu rajaxaya wuxuu le qisadan waxay dhacaysaa hawshan waxay dhacday xudayfa uu ka warramayo qabsatay bacdamaa uu subanuhu geeriyoodu xijaabtay xilliga cumaan khilaafadiisa in la gaadhay oo wliid ibnu eh, cuqbe iyo ragga lamidka ay umaro noqdeen oo salaadihii la dayacay oo wakhtigoodii la dilay oo ninka muslimka uu awoodi waayey in salaada xilligeedii uu tukado isagoo la arkayo lannu ninkii xilligeedii tukada salaadda waxa lodhi waa nin ku kacsan dowladda nin dowladda ku kacsan weeye wuxuu ammaamudahaya waa waxyaabihii saxaabadu ay uga aamusi jireen ninkii shaydaanka aynu soo maray ubaydillah ibnu ziyaad ibni abiihi lanno dhaqanka waxay yaqaaneen qolyahaas waagaa waxay yaqaaneen fajarada ah saxaabada weyn kama hadlayo nimankan umarada gobolaha loo dhiibay baan ka hadlaynaa qolyaha waxay yaqaaneen ninkii imaama ama saxaabi oo yidha ruuxan waa khaldan yahay iska waxay ku kacsan yahay amiir almuminiin ee madiine fadhiya cumaana yuu ku kacsan yahay amiir almuminiin mucaawiyo dimishqo fadhiyu ku kacsan yahay war adaa ishayna toosi baan ku maad igala doontay caasimadda muslimiinta iyo wadaadka fadhiya adaanku dhur salaada hagaaji dhaqankaasay lahaayeen isla markaaba ijtaka lagaa qori wareegtaas soo bixi madaxweynihii baa loo gudbiyey amar buu soo bixinaya markuu u rooyay cumaanoo kale bal ii keena wadaadka ani iisoo awila madiina ii keena naga isfahmayna iskutul ahaan jiray nimankii niyararka imtixaanka waa fahmaysaan iisoo awila iman saxaabi baa laga soo awilay ciraaq oo laga soo awilay shaam oo loo soo awilay madiinu cumaan loo keenay abudar baa ka mid ah ilaa waagdamba la yidhi tuuladaas joog aan meelaan kaa arkahayo oon warkaada ka joogto mucaawiya ka soo dacwooday almihim marka taasaa dhici jirtay oo lagu dacwayn jiray wadaaddaha ninkii marka salaaddii iyo sunnadii inuu beegsado damac waxaa wuxuu ku baxay oo ka soo horjeedaa oo mucaarad ku yahay nidaamka dowladda iyo islaamka iyo khilaafada iyo hawl siyaasadeed baa feedhaha lagu gelinaya kadibna waa lagaa farcalan qisada marka xilligaasay dhacday wadaadda u badan yihiin sida sawaabkaana waxaa weeye in la yidhahdo waxay dhacday xilligii suubanaha calayh isalaatu wasalaam xadiidkaana ku tusaya wuxuu kuu tusahayaa xilligii wixii nabiga ka dambeeyey iyo nabigoo noolba muslimiinta haddii la xisaabo ma kun iyo shan boqol bay noqon lahaayeen seed leedihiin kun iyo shan boqol cumro keliya saxaabo u soo baxdaa noqda oo ka batay xudaybiya oon dagaal u soo bixin soo ma garanaysaan kun iyo shan boqol xajulwadaac meeqaa yimid muslimiin baa timid baa la sheegaa abu sucat araasi abu xaatim siday sheegeen kun oo ruux baa nabiga la soo xajadu iskugu timid fatxu maka waxaan ku furnay toban kun oo ciidan oo ansaari muhaajiriin basa cid kaleba intaan la gaadhin markaas taasaa ku tusaysa inay tahay fi lcahdi almaki fi lcahdi almaki wey ama waa awaa'ilkii cahdigii madaniga markuu nabigu cusbaa ee madiina ku cusbaa sanadka u horreeyey sanadka labaad iyo meelahaas laakiin amaa wixii ka dambeeyey muslimiintu waa ballaadheen malaayiin bay waxay ku dhawaadeen kumaanku bay noqdeen lama dhihi karo waxaan xisaabnay kun iyo shan boqol ama lix boqol ilaa toddoba boqol inaad fahanteen baan u malayn sidaa darteed ninkii loodhan jiray alqaadi alharawi kitaabkiisa fatxulmuncim kulligood uu khilaaf wuxuu sawaabku waa in la yidhahdo qisadan waxay dhacday fi alcahdi almaki waliba lannu madiinnabi markuu yimid muntasir buu ahaa ansaaro waxaa joogtay ninkii foodada nabiga saa u eega seef ku ilmaamaysa intii maka la joogay weeye ee muslimiintu mustadcafiinta ahaayeen ilaahayna in badan uu ka hadlay suura tawba iyo anfaalba lagaga hadlay ayib saa in lagu daayaa wanaagsan xaafidku iyo maxaa ku qasbay xaafidka iyo wadaadahan waaweyne maxaa ku qasbay inay la aadaan bacda mowt arasuul waxaa ku qasbay xudayfay og yihiin xudayf wuxuu nabiga waa kii asagoo ka yimid xagga madiina ka yimid lagu qabtay dagaalkii beder soo ma garanaysaa baa dhabsiya asigii aabbiha u socda nabiga calayh isalaat wasalaam markaasay waxay dhaheen haa maxamed waa socotaan dagaalkan soo gashaan bartaan dhab waa kay iyo dhaarta galeynaysa lagu sii kadibna uu saa ku tagay madiine maka ku tagay markuu xudayfe xilligaasi uu nabigu maka joogo xagganuuba soo jiro weeye madiinuu soo jiray ama dhankan carbeeda koluu soo jira makaba ma joogin macnahaasaa u muuqanaya iyaga macnahaasaa u muuqanaya laakiin sawaabku in lagu daayo in lagu daayo cahd almaki lagu daayo wey saxaabigun ama goobta ha joogo xudayfe nin socdoo wareeguu ahaaye asalkiisina reer makuu ahaa waagi dambana madiinu ay xulafa ku noqdeen dadkii deganaa qaybo ka mida markay dhiig galeen isagii aabbihii galaam awowgii saydoonama noqotee waxaa weeye mar haddii naskuba diidan yahay tirada aynaga diidan cadadka la sheegay yaa naga diidaya in la yidhaahdo waa xilligii madaniga ama waa xilliguu nabigu inta kadib waa khilaafadii cumaan naskaa inaga diidaya marka xudayfe ama qisadaasoo goobjoog ha noqdo ama saxaabada ay qabsata ka xikaayoodee u daa mas'alada inay tahay xilliga muslimiintu ay ahaayeen mustadcafiinta fi lcahdi اlmaki maynu isfahnay khayr in sha allah baabu ta'alufi qalbi man yukhaafu calى iimaanihi lidacfihi wاnnahyi can اlqaطci biاliimaani min gayri daliilin qaaطicin wuxuu baab yahay ta'alufu qalbi man yukhaafu calى iimaanihi in la soo dumo oo loo sandareereeyo ninka laga baqayo iimaankiisu loo cabsanay inuu ridoobo inuu diinka ka baxo lidacfi iimaanihi waa nahyi reebidda layska reebay can ilqaci biliimaan in ruux iimaan looga makhraati kaco reebidda layska reebay min hayri daliilin adoo nas cad haynin hebel waa mumin aad iska dhahdo diidda laisu diiday xadaana ibn abi cumar muxamed ibnu yaxya ibn abi cumar saaxibu musnad musnadkiisii hadda waa gooni looma daabicin weli laakiin mataalib alcaaliya iyo itxaafu lmahar iyuu ku jiraa wuxuu asagu la gooni noqday ama gooni oo la yimid xadaana sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed alhilaali can الzuhriyi muxamed muslim ibn shaab الzuhri ibn cubaydillah ibn shaab الzuhri can caamir bni sacdin can abi aabihi sacd bn waqaas sacd bn waqaas fii saxi muslim soddon iyo saddex xadiid buu ku leeyahay sacd bn waqaas الzuhri almadani soddon iyo saddex xadiid buu muslim ku leeyahay fii saxiixihi waxay labada imaam isku waafaqeenoo muslim iyo bukhaari wadaagaan han iyo toban xadii an iyo toban xadii haddaba muslim wuxuu la goomi noqday sideed iyo toban xadii ma ah iyo toban sideed ku dar soddon iyo soddon iyo saddex imaamku wuxuu geeriyooday konton iyo an tiijirada konton geeriyooday radi allahu tacaala canhu arda qaala wuxuu ihi qasama rasuul اllah rasuulka ilaahay baa qasman xooluu qaybiyey xooluu u qaybiyey muslimiintii faqultu waxaan yaa rasuul rasuulka ilaahayow aci fulaanan hebel sii hebelkan mubhamka in la sheegin waa nin muhaajiri ahaa oo miskiin ahaa oo la odhan jiray jucayl jucayl ibnu suraaqat adamri saxaabigii la odhan jiray wey min almuhaajiriin awaliin buu ahaa reero tabareedna waa ahaa maalin maalmaha ka mida waa ninka ka sheekeyn jireen oo duulaan la socda ayaa neefka aan watay baa dadka o dhan gaari waayey nabi maxamedo waxay soo gaaray anoo dad ciidanka ka haay oo keligay mcdaasnab gadaal iga soo gaaray maxaa koolo ciidankaa rabe nabi allow daabadii aan watay baa dhaqaaqila oo habsoontayba waata dhaqaaqila ul yarow nabigu wataybu intuu u baaciyo ku dhuftay buui ilah barakee ciidankana raaci ilaa aan duulaan ka soo noqonayni madiine imanayni wuxuu yidhi neefkay wax gaadhaan la waayey xarig baan ku celceliyay xakaama ku celceliy ardihibadhaafi wa albay ka dheeraysay celisan laaba anoo muruqi galaysaanu celinhayay baa ku soo noqday buui saxaabigaas way nin qiimo badanoo muhaajiruka qiimo badan buu ahaa jucayl ibnu suraaqat damri weeye ninku uu leeyahay si acطi fulaanan waa ninkii abudar abudar baa nabiga ku yidhi abudaro masaajidkan fiili ummadda fadhida ninka kugu qiimo badan bal farta ku fiiq ishaan maribu nin marka si fiican u labisan oo shani ka muuqdo oo maanta hadduu geed ka hadlana loo foorarsan lahaa hadduu gabar doona la siin lahaa yaa nabalo kaasa u qiimo badan xuri isha ku celiyo ninka kugu liita bal ayadna soo saar saasaan u fiiriy wadaad maryo hun aqaba jucaylkan wey yaa nabalo kaasaa u liita abudar nabigu wuxuu yidhi kaa u liita wuxuu ka khayr badan yahay kan muggii oo adduunka ah dhulka ilaaha haddii laga buuxiyo kan buuri waxaa ka khayr badan midkan marada hunkaa aqabee tira asagaa u liita abudar markaa hawshaasu ogaa sacadna hawshaasu ogaa nin nabiga agtiisa ka ammaanan oo la yidhi midkaa feedhaha weynoo quruxsan ee ugaaska ahee balabaadka ah adduunka haddii laga buuxiyo waxaa ka khayr badan ninka miskiinka ah, ayaa xoolihii nabigu ka qadiya uu qaybinayay muusan siinin xandhadii yarayd buu nabigu uu saxba ka siina markaas sacad waa dagaalami doonaa waa nabiga reer abtigii acطi fulaanan ya rasuul allah waxaynu nihi waa jucayl ibnu suraaqata addamri min almuhaajiriin alawaliin fainahu muminu nabi allow waa mu'min iimaanku qanjaha jooge xoolaha sii buuri maxaa yeele hadda goor baad nabi allow ka markacday inuu adduunka o dhan ba asagu ka khayr badan yahay haddii kuwaa kale laga buuxiyo faqaala الnabiyu sal ly slam wuxuu uhi aw muslimun mise waa muslim mise waa muslim amuu muslim yahay muminun ayb aquuluhaa aaa saddex goor ku cel nabi allow hebel waa mumine saddex goor ku celi nabi allow acطi fulaanan fainahu aw muslimun wayuradidhaa calaya alaaan saddex goor buu nabiga ana igu soo celiyo aw muslimun mise waa muslim mumin baa aw muslimun uma qaala wuxuu ihi innii anigu la ucطi rajula inay sidaa tahay oo loo diidan yahay weedha weedhaa loo diidan yahay waxaa la barayaa musطalaxaadka cilmiga fii baabi اliimaan in la kala sooxo oodan baaطin ka mahraati kicin ilaa binasin riwaayadii ibn اlacraabi abu saciid fii mucjamihi baa caddaysay laa taqul muminan bal muslimu laa taqul muminan bal muslimu ayib laa taqul ha dhihin muminu bal muslimu lafdigu waa sidaa waxaa tirada waa muslim maxaa yeele ruux muslim waxaa laga rabaa daahirka iyo dadku wanaagga ka muuqda islaamnimadaad oga mahraakic waa muslimiin baad leedahay laakiin hebel waa mu'min waa ka mahraatika aad ka mahraati kacayso kor iyo hoos baatinka alla og laakiin dadku waxaa tirada muslimiin weeye waxay muslimiin ku yihiin salaadooda iyo soonkooda iyo sakadooda muslimiin ku yihiin waxay muslimiin ku yihiin ashhaada ay shahaadanayaan halkaa taagnow qalbiga hoose iyo wadnaha iyo urka urugha u buxisa iyo malax iyo maal iyo munaafiqnimo iyo xiq iyo bakti aday iyagaa u taallaa rabbaa kula xisaab waa xisaabun cala allahi wey haddaad tidhahdo ruuxu waa mumin ruuxii islaam muujista oo mumin tidhahdo waxaad buraysaa wa xisaabun cala allahi baa meesha ka baxaysa wa xisaabun cala allahi maxay kuu tilmaamaysay in mumin xaqiiqi ah iyo muslim daahira uu kala jiro saasaa loogu celiyey wuxuu yidhi nabigu sal sl allow maxaa loogu diiday nabigu u sheego wuxuu yidhi ninkan iimaankiisaan u tala saaranaya kuwan xoolaha siina jacayl igama ahee inay ridoobaan baan ka baqahaya iimaankooda baa daciifa xoogo usan dareeradaasaan ku dabahayaa xoogo waa shilimaha ah yaan islaam ku jeclaysiinayaa hadda kusoo islaamay oo muslima markuu masaajid ka istaago haddaad qamiisyo fara badan iyo koofiyada iyo xoogow lacagaa jeebku jeebkiisu yar kuusto wuu marqaamahayaa islaamkana waaga dambe mus lacag ba falin baa laga oo u macaanaado saabuu usoo islaama laakiin xanuun ka bixi waayo oo tibi feraha ku dhufato oo carruurtii ka dhammaadaan oo islaantii kala boodaan oo intii shilamaydii meeshii dukaankii uu ku shaqaysanaya uu khaariqoo kaco muxuu iska dhaadhicin shaydan muxuu ku akhrinaya shaydaan wuxuu ku akhrin lagaagama horrayninba islaamka islaamkaad eeddayba inuu carraa halis ah waxaan adduunyada marka dadka in lagu soo dumo oo diinka lagu jeclaysiiyo waa asal diineed nabiguna waa isticmaal jira salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa kii nabigu uhi haddii ay og yihiin qolyaha salaada jamaacada ee cishaha aan imanaynin inaan xoogu casho yar oo lafo togoog iyo oog jibsan hilib iyo saaran tahay laga helaayo masaajidku way soo buuxin lahaayeen masale masalada u dhow yaaraade dadkaasi xumaanba kaga maraati kicine u dhow aan dhaho waxaan ku arkay meelo reer galbeedkun tegay habeenkii la yidhaahdo masjidka casho firiia ah ka jirta meelaad kaga tukataad waaye meelaad kaga tukataad waayes habeenaha kale hal saf inaan la buxinin baa laga yaabaa maqhribkii la socda haddii maanta la cilaamay masjid hebel galbeedka wastirankan ka hadlay firiya ah caawa ka jirta masaajidka maqhribka iyo cishahaba waxaa loo bixinayaa idinkuna weliimooyinkii firiya laidinku kari laayahay weli dhaqankiibaa idinku do iyagu dhaqankii reer galbeedkay qaateen shay firiya oo in la sisiiyo aad bay u adag tahay wiilkii adiga islaantaadaad soo kaxayn maqaaxi baad geyn shahad ka bixin waad mahadsan tahay inaad maanta shah naga bixisay ku leeyihiin waad mahadsan tahay firi maba islaantaa kuu mahadnaqi wiilkii adaa kuu mahadnaqi kulli waxoo dhan waxay waad mahadsan tahay aabba maanta inaad shah noo shubtay kuwan soomaaliyada afrika joogana waaba xaq waajib ay kugu leeyihiin hebel salaami maayo meelbuu shah shubi waayeyba ma salaabahayn waa la kala tegay dhaqankii weli idinku waxaa idinku dambeeya hawshii hawshii soomaalida nibankanna waa reer galmudoobe innii anugu la ucti rajula ninkaan siin hadduu ninku ninka ka fiican yahay nabi allow maxaad xoolo ugu diiday baa tara maslaxadii xoolaha loo siin waayey kuwana loo siiyu nabigu u caddaynaya innii la ucti rajula nabigu wuxuu idhi xandha adduunnin baan siin wa hayruhu asagoo dad kale axabu ilaya minhu dad kaloon ka jeclayna waan qadin oo dadkii aan jeclaabaan qadin asagana waxbaan siin sismadaasi ma aha jacayl asagaan jecla waa maxay asaga dantiisa yuusan diinka ka bixin yuusan ridoobin waa ku soo dumahaya saxaabi kale ayidhi nabi allow maxaad hebel wuxuu siisay waaba adigu aan ammaanine wuxuu ihi fainahu ra'su qawmihi wa ana ataallafun bi ninkan waa ugaas waa beeldaajiya waa malaa reer dhan buu hor joogaa asaga inaan xurmeeyo wax u daadiyo waxaan ku dabahayaa qolihii dhannaa ee u daba joogo oo malaaqa u ahaa ku dabahaya marka haddii qolihiina hadda xoogow ilaahay adduunyadu u dhiibay dadka muslimiinta diinka soo gelaya ee meelaha ku dayacan ee barkood dib u ridoobahay shilimihiina siiya in islaamka aad dadka ku haysaan oo diinkii lagu soo galo u isticmaala lacagtaad ku ciyaaraysaanee baarlamaanka iyo siyaasadda iyo kismaayo ee aad kala dhammaan ladin ii sheeg iyo maxay hawshii iyo muqdisho dagaalka u dhexeeyey waxaa weeye meelay anfici baa jirta oo aakharana aad u baxsan waxyaaba aan la hubin oo macno darra ah oo qabiilaad ku salaysan oo diindarra ku salaysan oo alla cadhar gelinaysa intaad ku bixin lahaydeen dadkaan dhooban ee kontonka malina dhex joogtaan diinkana ku gaadhsiiya kii islaamana ku xajiya intaa waa idaanfici waana dariiqadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam maxaad nabi allow haddii isaga aad adaan jeclayn oo khayrkii aad ka jeceshaad mahaafaةa an yakubahu اllahu fi الnaar baqdin aan ka baqahayo ilaahay inuu naarta ku hambooriyo af ogu turo mahaafaةa an yakubahu اllahu fi الnaar bukhaari wuxuu ihi qaala tacaalى fakubkibuu fiiha bukhari dhaqliis waxaa ka mida xadiidka hadduu lafdi hariiba ku yimaado qur-aankana uu ku jiro uu isku qabanaya kuuna fasirma uu kaaga tegi yakuba soo halka laguma sheegin fakubkibuu ka raadto ku yidhi marka dhaqankaasuu leey halkaa markuu marayo aayaddaana wuu keenay marka waa kabbigu hadda waa in lagugu hamboori afhamboori lagugu tuuro sansan lagugu tuuro intii lagu qabto waa in halgaado sida dhiilki عياذا بالله حدثني زيد بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن ابن اخي ابن شهاب سميدا سمر مغعي نغاس محمد عبد الله بن عبيد الله عن عمه اذيركي اذيركينا وابن شهاب محمد قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أبي سعد بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا طريقي هري طريقا way kala bedelayeen ziyaadad balla socday alfaad dheeraada sanadkuna sanadkii waa ka duwan yahay hadde intaynan ka tegin inaan halfaaba laga yaabaay meeshaas xoogu cilla ku jirta daraqudna uu iska lalaadshay tatabuciisa kitaabkiisa tatabuc waa ilzaamad waad garanaysa wax xadiidka cilaynaysana ma ah laakiin waa waham ku jira xadiidka sanadkiisa بن أبي cمر الcdني عن سفyان بن عuyaynة عن الزهري baa soo marteen xadaثna سفyان عن الزهري xadaثna سفyان عن الزهري waxaa ku khaldamay mslim baa ku khaldamay ama sheekhiisa oo iبن أبي cمر الcadني baa ku khaldamay maxaynu oga jeednaa raawi walboo xadiidka سفyaan ka qaata oo ka wariya oon halkan waxa ku yaalla aan ahayn waxay ku wariyeen xadaanaa sufyaan can macmar can الzuhri bayna sufyaan wa bayna zuhri waxaa ku jira macmar xadaana sufyaan can macmar can الzuhriy sidaasay ku wariyeen xumaydi iyo agara toban xaafid wax ku dhow iyo toban raa wax ku dhow ay ku wariyaan xaafidkuna aad oga hadlay meelo badan haddaba waa yahay yaa sakatiye xaafidku wuxuu hi waxaan kugu darayaa xadiidku wuxuu ku yimid fii musnadi ibn abi cumar alcadani waa wadaadka hadda muslim sheekhiisaa ibn abi cumar alcadani maxamed yaxya ibn abi cumar alcadani almaki wuxuu ku yimid asagoo sida tooska ah sufyaan can macmar can الzuhri ruwaaddi kao dhanna saasay ku wariyeen laba khiyaar innagaa le marka ama muslim baa hafay oo macmar uu ka dhacay ama ruwaaddii muslim ka qaatay kitaabkee warin jiray lmslim waa la wariya kitaabkiisi ayuu ka dhacay waa saqad min anusakh wa min aruwaati ama waa wahmin muslim ixtimaal saddexaad baa furan oo baciida ah, laakiin ixtimaalka saddexaad waa maxay in la yidhaahdo ibn abi cumar alcadani baa wahmiyey oo waxaan leenahay markuu musadka alifahayeyna kitaabkiisuu ka qoray iyo usuushiisii iyo dafaatirtiisi markuu muslim xadiidka u yeerinhayeyna can xifdihi buu ka yeedhiyo ka meeriyey fawahima ixtimaalka waa garateen baan u malay ixtimaal afraad oo ka sii baciidsan nawowi uu sheegay baa uu leeyahay waxaa dhici karta sufyaan cuyayna inuu xadiidka ku qaatay maratan biwaasitati macmar can الzuhriy marna uu ku qaatay bilaa waasitatin oo can الzuhriy ah idan taa waxaa diidaysa kullu man rawa can sufyaan waa macmar buu sheegay waxaan ka ahayn bn abi cumar alcadani fii riwaayati muslimin canhu faqad fii riwaayati muslimin canhu faqad wey marka inaan qolyihii kitaabka wariyey la fuulle iyo inaan muslim la fuullo iyo inaan ibn abi cumar alcadani dhahno asagaa maratan can xifdihi wa maratan can kitaabihi fawahima oo maxaan saa u leenahay muslim ibn abi cumar marka lasu fiiriya muslim baa ka xifdi badan marka waxay muslim taha waxtar leed marka la helo raawi kaloo asaga hawshaa ku raaca asaga hawshaa ku raaco oo ridaa macmar almuhim macmar meesha inuu sugan yahay baa sawaab ah in la gooyona waa khata khau ciddu doonaha ka yimaado xadiidkuna waa saxiixun bilaa shakin culays laguma haysaaan iskaga tagnin intaas xadثnي زهير بن حرب xadثna يعقوب بن إبراهيم xadثna بن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أخبرنا عامر بن سعد بن وقاص عن أبي سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay أعطىa rahطan jamaacu siiyey koox ayuu wax siiyey وsacd jaalis فيihim في الrahطi sacdna uu dhex fadhiyo kooxdaa iyo raxanta ah xoolaha la siinayo qaala sacd wuxuu hi fataraka rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ka tegey minhum xaggoodii man lam yucihi ciduusu wax siinin oo jucayl ah saxaabigeenu soo maray ad garanaysaan wahawa midkaa laga tegee matruuga ana acjabhum ilaya ninkan ugu jeclaa weeyaba ninka ila qiimo badnaa yuusan nabigu wixii uu bixinaya wax ka siinin xoolihii faqultu yaa rasuul allah maa laka can fulaan nabi allow maxaa hebel kaa leexiyey hebel maxaa kaa leexiyo gacantaada ogu hagaagi weyday ood wax ugu tuuri weyday fawallaahi innii la araahu mu'minan ilaahay baan ku dhaartay laaraahu iyo lauraahu waa labada macnaba waa la sheegaa laaraahuna wadaaddaa akhriya lauraahuna wadaaddaa akhriya dhib waxaan filayaa ama uu yahay ama aan ku ogahay inuu mumin yahay faqaala rasuul s slm aw muslim aw taraahu musliman mise muslim baad aragtaa iimaanku waa qalbi waxaad aragta waxaa weeye sacadow islaam baad aragtaa wey fasakatu qaliila wax yar baan aamusay yani nabigu hadduu ku celi igu radiyeyba inuu iska samray ahayd saxaabigu laakiin waxaad aamintay ood muddo taqaanay baa yaa meel ku dhigaya uma halabanii waxaa iga adkaadee maa aclamu waxaan ogahay minhu min arajuli ninkii waxaan ka oga oo wanaag iyo khayr ah baa iga qaali noqday faqultu yaa rasuul اllahi maa laka can fulaan nabi allow maxaa kaa lexiye hebel fawalahi inii la araahu muminan aw la uraahu mu'minan faqala rasul lah sal slam wuxuu ihi aw musliman mise muslim baad u aragtaa ama aad ku og tahay qaala wuxuu idhi saxaabigii fasakatu qaliilan wax yar baan aamusay uma qalabanii maa minhu haddana waxaa iga adkaaday waxaan ku ogaa en ka ogaa ninki faqultu yaa rasuul maa laka can fulaan tan way faahfaahsantahay tii hore waxay goor baan ku celiyey nabiguna saddex goor buu i radiyey iyadoo bannaanka taaloo kala dhigdhigan riwaayada fwallaahi inii la araahu mumina faqala rasul sm aw musliman inii la uci rajula ninkan wax siin sacadow wahayruhu asagoo hayrkii ama axad kale axabu ilaya minhu xaggiisa laga jeclya dad kaleaan ka jeclahay khashyata an yukaba makhaafataad soo marteen baqdin aan ka baqayo an yukaba in lagu hambooriyo fi naari naarta gudaheeda calaa wajhi af af loogu tuuro iyo sanbacaro loogu tuuro xadaana xasan bn cali alxulwaani wa cabd bn xumaydin qaala labada wadaad xadaana yacquub whuwa bn ibrahim bn sacd الzuhri xadaana abi abi ibrahim bn sacd الzuhri can saalix bn kaysaan can ibn shihaab qaala xadaanii caamir bn sacd waa min riwaayat akaabir can اlasaakir baabkan lann saalix bnu kaysaan isagaa ka weyn zuhri isagaa zuhri ka weyn aad buu oga weyn yahay weliba marka nin ka yarba xadiidka ka qaadanaya ila fan cilmigu xushood ma gale marka waa min riwaayat alakaabiri oo saalix ah can ilasaaqiri oo zuhri ah qaala wuxuu idhi xadaanii caamir bnu sacad baa ii warramay abi abi sacd saddex taabici baan isdaba dhacdo aragtaan saalix waa taabici ibnu shaabna waa taabici ninka la yidhaahdo caamir bnu sacdna waa taabici alaa min ataabiciin yarwi bacdum can bacdi annahu qaala wuxuu ihi acطaa rasuululahi raxtan koox buu nabigu hanti siiyey wa ana jaalisun fiihim fadakara wuxuu sheegay bimili xadiii ibna akhii ibni shihaab can caamihi buu sheegay daakirkaasi waa kuma saalix dhaha haddee saalix dhaha ilaa ibn akhii adeerkiibuu ka warinayo ibnu shihaaba saalixna hunaa ibnu shihaab ayib wazaada wuxuu ku daray weeye saalix ibnu kaysan xadiidka ku daray faqumtu ilaa rasuulilah muhiim faaidadan ayadaa ah. marka hore waxaa kuu muuqanaysa dood dhacaysa inay tahay oo nabi maxamed iyo sacd wax dhexmarhaya ay dadka kala maqlhayaan oo meeshuu munaadaro ka dhacday wazaada wuxuu ku daray faqumtu ilaa rasul rasuulka ila baan u istaagay fasarartu waan ku siraystay dhegta afta u saaray nabi allow hebel maxaad oga tagtay lama maqlhayo waa gobonnimo sidii loo baahnaa wey edabta saxaabadu say keenaysa wey laakiin marka wadaad wahaabiyi xertii fooda isgeliyoo kale wasaada faqumtu ilaa rasul l sal slam fasaarartu waan la siraystay oo waxaan kala hadlay hawshii tegidda uu ka tegay wadaadkii aan jecla faqultu maa laka can fulan alxadii xadiikan marka riwaaya dhiman caafan aan israacino waxadana xasan bn cali alxulwaani xadana yacquub yacquubka waa kuma ninka hadda maraysa ibrahim bn sacd xadaana abi abi ibrahim bn sacd aلzuhri can sal bn kaysaan can ismaaciil bn muxamed ibn sacd qaala wuxuu ihi samictu muxamed bnu sacd yuxadiu haada asagoo sheegaya xadii kalaan maqlay faqaala fii xadiiii wuxuu yihi maxamed bnu sacd fadaraba rasuul اllah rasuulka ilaahay baa garaacoo dhuftay biyadii gacantiisi barakaysnay bayna cunuqii wa katifii luquntayda garbahay inta udhaxaysu nabigu ka dhurbaxay uma qaal nabigu wuxuu yidhi itaalan ay sacd sacdu ma dagaalamaysa haddee maashi waad ii sheegtay aniguna waa kaa diiday waad dhegtaad afku ii saarta haddana waa kaa diiday ii saartay kaadii baashu ma dagaal baa mise waxbaynu isu sheegaynaa nabigu khaluuq bu ah marka uu la kaftamaya ay sacdu baashi dee dhaaftay weeyo illa waxaad ku sheeg fadhi kudir bay ka baxday mar haddaad saddex goor soo celiso leedahay nabi allow maxaa hebel kaa leexiyey waxaa weeye baashu wax isku bedeshay weeye dood bay isu bedeshay ah, qitaalkii macna waa kii ficligaa magacuu nabigu ka hadlayo innii la ucti arajula ninkaan wax siinaya innii la ucti arajula marka maxaa tana la socda aqitaalan ay sacdu ay sacdu waa xarfu nida waad garanaysaan hadi culays malataas iyo fadaraba biyadihi ashariifa bayna katifi wa cunuqi ziyaadad baa la socda ziyaad badan baa la socda xadiidka marka macaani badan iyo iyaad badan baa ku jira laakiin watiga baa gebagabi int wii aan ka gaadhna aan tilmaana insha alla alimaam albuhaari xadiika markuu wariy muxuu baabaysaa isagu wuxuu yidhi baabun ida lam yakun اlslaamu cala اlxaqiiqati wa kana cala اlstislaami aw اlkhawfi min alqatli bukhaari warkiisu bannaanku yaalla abi cabdilaah ma barbarin ninkan waa munaafiq ma ku yidhi ninkan waa munaafiq ayib ninkee waa jucayl aw muslimantaasi bukhaari wuxuu arkaa inuu ninkaa yahay munaafiqoo muslim ahay la socda hadda hawsha aan kuu soo sheegay anu aan soo sharay gunaha ku ahaato bukhaari wurku aaminsan yahy horta fahm bukhaari wuxuu leeyahay ninkaani asaga waa munaafiq maxaa le sacad baa iimaan ka mara kacay nabiguna waa ka diiday muxuu yidhi aw musliman laa taqul mu'min bal muslim baabun ida lam yakun اlإslaamu calى اlxaqiiqati wa kana calى اlاstislaami aw اlkhawfi min اlqatl wuxuu baab yahay islaamku markuusan dhab ahayn cala alxaqiiqa sharciya u jeeda islaamka xaqiiqa sharci waa maxay waa muwaafaqaة الظaahiri lilbaطini aw muwaafaqaة اlbaطini liلظaahir baa islaamka xaqiiqiga ee sharciga ah ayib islaamka luqawi waa maxay waa inaad hogaansanto muslimiinta ku raacda salaada iyo soonka iyo shahaataynka hoostana balaayo kale ay ku qarsoon tahay bukhaari markaa isagoo sidaasuu maray xaafidka iyo raggale xadiidka sharxay xujaj bay la yimaadeen ninkan inuu yahay nin mu'mina oo muhaajiri ah oo iimaanku qanjaha joogo sacadna loo diidan yahay inuu garab maro qaabkii loo cadayn lahaa almusطalaxaat الsharciya fii baab اlasmaaءi واlaxkaam musطalaxaadka sharciga fii baab asma waa maxay ruuxa uga marhati kac islaam daahira iimaan ha u gudbin iimaan waxaa iska leh shaaricu ruuxuu iimaan uga marhaati kaco waxay lagu ogaado haddaad ruux ka hadlayso oo wanaag ku aragto waxaad tidhaahdaa muslim weeye waa muslim halkaa taagnow ha u degin qalbiga iyo baainka ha u degin ilaa binasin wa shahaadati min ashaarici allatiif alxakiim taasu asagu yay xufaadda iyo qaarkood mara xaafid ibn xajar iyo nawowi halkaasi ma iyagaana ila saxan lann waxay la yimaadeen xujaj cad bay la yimaadeen bukhaarina ma khaldamine riwaayaadka kale laga yaabaa idinku xujaysateen inaysan artiisa ka asixin madax bannaan wey almuhim asagu halkaasuu maray culays ma waxaa kaloo ku jira xadiidka aan gabagabayna altafriiq bayn alislaam اlxukmi walislam اlxaqiiqi altafriiq bayn alislaam اlxukmi wاlxaqiiqi laba kooxood baa ku khaldamay ahlulbidca laba kooxood baa ku bariiqday wacidiyo wacdiyo wacdiyana waxaa kaga bariiqday nimanka murjada la odhan jiray oo islaam walba agtooda waa maxay waa xaqiiqi islaam walba adduunka jooga agtooda waa ka xaqiiqi murjiadii qaybtii karaamida la odhan jiray man qaala laa ilaha illa اllah agtooda fahuwa muminu ظaahira wa baطina munaafiqiintu agtooda fi dunya waa ka muminiin ayagana yaan lagu khaldamin hadda ma qabaan munaafiqiin ba aakhira janno geli laakiin adduunka waa muminiin bay leeyihin almunaafiq waa muminun fi اdunya wاlaakhiri cafwan fi الظaahiri wاlbaطin fi الظaahiri wاlbaطin nimanka waa ku bariiqdeen nabigu wuxuu kala qaaday islaam iyo iimaan ayuu kala qaaday ama waciidiyada oo qolyahan hadda khawaarijta aanu naqaana aljudud iska ilaali way ku fashilmeen meesha waana meesha keliya haddaad fahanto aad ka garhelaysa wey meesha aad u fahan shuruuda laa ilaaha allah loo dejiye toddobada ama lixda u sheegeen waxay moodahayaan shuruudda loogu talagalay islaamkii xukmiga ahaa ee daahirka ah shuruuddaha waa islaamkii xaqiiqiga ruuxu marba hadduu ashaato laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah yidhaahdo gaalnimana adugu aad shakhsiyan ku ogayn waa muslim muslim weeye haddaad ka tawaquftana bidci baa tahay khaariji takfiri kullu man nataqa bishahaadatayn waqaala laa ilaaha ila allah meeshuu dooni ha joogo daaru kufrin aw daaru xarbin aw daaru islaamin ha joogo waa muslim ilaa man calimta bikufrihi bidaliil iska ogow hawsha ayada ah wadaad baa kaa soo horbaxay ashahaadanaya muslim dheh la tuko ha qodqodin ha baadhin bidcadu hadday doonto ha baahdo gaalnimadu ha saydaclayso marba hadduu islaam ka muuqdo gaalnimanaadan ku ogayn waa aniga hadda kor soo sharxay waxaan leenahay waa muslim ayagu maxay leeyihiin ilaa la baadho oo laga soxo alcilmu اlmunaafi liljahli alyaqiin اlmunaafi lishaki alqabuul اlmunaafi lilraddi altasdiiq اlmunaafi lilkadibi aw litakdiib soo wad weligaaba shuruudaasi waa shuruudda loogu talagalay muminka xaqiiqiga ah kaan xukumayni annahu muslimun ظaahiran wa baainan baa shuruuddan loogu talagalay ninka muslimka cindana wa cinda allahi wa fi laakhira kaasaa shuruudan iskale amaa dadka la odhanayo wa xisaaban cala allahi maxaad ka rabtaa keliya annutqu bishahaadatayn uma aliltizaamu bilslaami daahira miyaan isfahnay hawshaa aad u fahma ha khaldamina wuxuu ku dhihi ha adugu ah yaad laa ilaaha illa allah maxamadu rasul lah keliya islaam agu xukumaysa beenalaa tahay dheh mushrig iskumaba haynaba nin ah, shahaadanay xaggana ilaahay khayrkii caabuda mayna ka niqaashin maxaan ka niqaashayn nin islaam daahirsan haya xaggana aad tuhunsantahay inuu gaal yahay tuulo soomaaliyeed buu ka yimid oo qowrintu ku badan yihiin wuuna tukanaya wuuna soomay wuu sala wuuna shahaadanaya maxaa u xukuma weligaana maad arag isagoo qabri u sujuudahaya ama ilaahay khayrkii baryaya maad arag maxaad leedahay waa muslim waa been doodii bay leexinayaan ma waxaadda leedihiin annudqu bishahaatayni mujaradan baa ku filan ruuxa loogu xukumo islaannimo isagoo ilahay khayrkii caabudayo tan dambe waa beentahay reeb dheh isagoo ilahay khayrkii caabuday waa beenta ninkaan isku haynay ma maxaan isku haynay nin islaam muujistay xog kalena aan laga haynin halkaas mar haddaad ka badbaaddo waxaa way fashil maayaan wadaadkaa giirka weyn ee suuqan islii ka soo baxay ee bisilamiin ku tukanhaya weligaana adagaalnimo ku arag ka waran dheh wuxuu ku leeyahay waa kaafir mushrik ama ka u fiican wuxuu ku dhihi atawaqaf limaada ma anan ka sixin wey shuruuddii lambar kow ma anan ka sixin ti kama saarin wey marka ma yagaa loo islaamaa mise ilaahay baa loo islaamaa waa yahay waxaa kaloo meesha ku barriqday iska ilaali hadda ninaa shahaadanaya ilaahay khayrkiina caabudahaya waa muslimna waa diindaro kale waa diindaro kale iyaduna ilaahay khayrkii waa caabudahaya awliyuu baryahaya awliya allahi adeeg buu leeyahay waana ashaadanhayaa inaad koofiyad islaam ku caamiso waa dabaalnimo kale taana iska ogo waxaa kaloo ku jira xadiidka fiqiyaadkiisa cadamu اlqaطci biاliimaan liman lam yunas calayhi waxyan taana waan soo sheegnay alraddu cala almurja horaan baynu soo marray waxaa kaloo ku jira qaacida hadda kahor aad soo marteen tasarufu اlimaami manuuطun biاlmaslaxa ninka imaamkaee mas-uulka ah dhaqanka iyo maamulka iyo agaasimku hantida islaamka agaasimayo waxaa loo eegayaa maslaxada iyo sida danta muslimiinta u ah hadday doonto racyadda qaybo ka mid ah haba ka qarsoonto wejka maslaxada iyo xikmada ku jirta meesha ayadaa nabigu hantidu qaybinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku qaybiyey sidii maslaxada ahayd qolyuu ka baqa inay ridoobaan ama diinka ka baxaan oo ducafaau liimaan ahaa ayuu ku soo dumay islaamkii xoolasiin uu siiye darteed saxaabigii sacaadana uma muuqanin wejka iyo wanaagga maslaxada meeshaa ku jirta marka tasarufu limaami waa manuuطun bilmaslaxa waxaa kaloo ku jira inay bannaanta tambiihu sahiiri lilkabiiri calaa maa danna annahu dahala canhu ninka weyn caalimka ama sheekha ama rasuulka ama nabiga ah in ardaygiisu iyo xeroogiisu ku baraarujin karo wuxuu u arkay inuu odaygu ka sakatiyey ama uu ka cilduufay ama surma seegtay sacad wuxuu arkay in nabigu xoolihii ninkii mudnaana uusan siinin ku aan mudnayn uu siiyey markuu xoogow hawshaa yar qaniina nabigu ku baraarujiyey dhegtu afku u saaray way bannaan tahay taa laakiin man qaal lishiikhi lima lam yuflix taana musiibo man qaala lisheikhi lima lam yuflix haddaad tidhahdaan musiibo kale wey taa iska ilaaliya laakiin waa inaan aadaabta laga tegin iyo sida anshiga aan laga tegin waxaa kaloo ku jira muraajacaة اlmashfuuci ilayhi ida lam yuؤaddi ilaa mafsada ruuxa loo ergeeyey markaad ergada u geysa hadduu ergadii fulin waayo inaad ku noqon karto waa aniga hadda hor wadaadka kaala hadlay maxaad ka qabataa hawshii waa aniga kuri wadaadka madarisaa ka duntay bal xoogow ha laiskugu dardaree hawshii maxaad ka qabata waad soo cecen kartaa dhowr goor haddii laakiin baashu ay xanaaq gaadho baraka ma leh waad iskaga hadhaysa waxaa ku jira annasiixatu fi اlisraari khayru min aliclaam in hoos wax laiskugu sheegaa ka fiican in la ubateeyo oo lagu adimo nasiixadii leannu musiiba bay keenaysaa ninku inuuba kibraa laga yaaba ama hadalkaadaba u dhibsado ama aduguba aad ninka ceebayso marka waa ogtihiin qawaacidda nasiixadana haddee kutub khaasa ah laga qora ka muraajacay dhib malaha haddii annasiixatu fi lcalan ay mafsado keenaysana waa xaaraanba waa xaaraan mafsado dhibaato hadday keenayso taasoo ka badan maslaxadii la raadinayay waa xaaraan bay noqonaysa waxaa kaloo ku jira sarfu اlamwaali fi saddi can اlirtidaad can اddiin xoolaha muslimiinta in lagu bixiyo loo isticmaalo ka hortag riddada iyo diinka baxa wakii nabigu soo yidhi waxaan xoolaha u siinayaa inaysan diinka ka bixin ama naarayn ku gelin ayb agga marka طaaئفta isنaadiga waxaa ku jira arbacaة min الزhriyin yarwi bacdm can bacض reerkaan isdabagalay sacd msqaas wiilkiisii wiilkaa wiilkiisii iyo ibnu شihaab asna waa زuhri afar isku qoys isku jilib ah wax iska warisa saddex taabiciinna waxbay isdabagaleen inaga soo maray صax ibnu kaysaan زuhri iyo caamir ibnu sacad can abi sacd waqaas bal inahaan ku dayno والlah subحanه وa taعalى aclam